taagnaan ay leeyahayn dadkaan soomaalia maanua cunukan joog aan ilaa joog waay tafarba qaadir ninka oo qaadirka ah fardigiisii qaadirka ah fardigiisii inaas joog ku tugto waay arkaan salaad walow bimuciina ku tugto kaalmay haayo oo garbaas galaa ku tugto ama ul ah cuskanaado ama derbi ah cuskado kaalmaysta aba aade ninka jooga yimaad ee meel cuska karo ha cuska ninka nin kaalmeeya heli karo kaalmaysto yani kaalmaysto heli karo nin ijaara sii hayaba ahaado inta dukahay markaan joogsahay ma joogi kare garabkay jooga hidaa inta ahaa fardi rukni qiyaam ah fardi ah ninkii jogaaday cudurada maxaa la geliyaa fi fardi alqaadiri ijaara tuwaad waxaa tuwaad oo muanadaa ka baxsan markaas waxaa tukaada un inaad iska yani ina allah akbar ku tiraahid jooga ku tiraahid markaas qiyaamka waa jawaa waa jawaa ilaa macdurtu maahan washarduhu shard lqiyaami hmm. washarduhu shard lqiyaami waxaa shardi ah waxaa shardi ah nasbu faraadihi lafduudkiisii oogidiis ah shardi ah lafduudkiisii inuu u ah shardi ah xukmika unkuhayo lafduudkiisii lafdabarkiisii atirahano inaas ugu aadshar ku ahaa abdaa marka lafduud aan ilaha xariirkan jurc mel ugu shardi ah washadu shardu lqiyaami waxa waaye shardiga loo rabo waxa waaye sharduhu shardu lqiyaami rasmu qaarihi lafduudkiisii ninka oo dukihaayo lafduudkiisii in magaciisii as ugu ah shardi ah mfagaar maxaa la yidhahaa lafa oo dusha ka soo baxda mafaashisha ismuqiyaam yani intaas ay ku aruursanta qiyaam haddii la yidhaahdo yani ma aha saan tilaahis lafdudka inaa sujuudo waay adoo saani saan tilaahis ma aha dushaadii inay ognaato lafaheedii inay ognaadaan waaye joogkaasaa la yidhaahaa istilaaqu rasi sunay baheed horta yani saas aad meesuna ay dhaheed meel sujuudka aadi inaa saa usuuli suna isbaxaay oo saa usuli kitra saama ilaa suufa arka maaha suulka dadka aragti dhahe laakin subxal sujuudka inaa dayda suna imaa doona suna ku imaa suna inta waay haddii isu joogsuf in waqafa haddaas joogsado oo munxaniyan isoo rugman haddaas joogsado oo rugman saaq isoo rugman isu joogsado oo amase maa'ilan usoo leexsan macnaa usoo haloosan haloocasu joogsado xagga midig asu leexsan yahay asu joogsado ama xagga badax asu leexsan yahay asu ciisha asu joogsado asu joogsado baxaytu meel oo laa yusamaa aanu magacaaweynin aan la leehaynin ninkaan waajiba aan leehaynin haddii saa joogsado lam yasixa ma ansaxaayo cigoo xogaad bay dorsado munxaniyan xaalas yahay usoo rugman oo amase maailan xaalase usugayoani oo leexsan amase usoo khalloocan khaloocatan usoo khalloocan alamaaa kuliyaanaqaanano usoo khalloocan hadda joogsado dirigaas khallooca ah. waa joogsado rugmanaanas waa fooraasan yahay insaan ay isu markaas rugmi dhulkaas yani isu rugmi amase waa isujuuq sidii usoo haloo haloo asujuuq dhinac badasu halooa dhinac midisu halooa asu leexsan yahay baxaysu meel asujuuqsi laa yusama aanu magacaabin qaa'iman ninkii soo arko oo soo dayo oo soo fiiriyo haddis arko ninkaa waa jooga ma leeyahay hay ninkii arko ninkaa waa waa ruman yahay aa leeyahay amase waxaa leeyahay ninkaani waa haloocan yahay waa leexsan yahay dhacoos dhow yahay saalas leexsan yahay leex maxaa jiraa waxay dhaco udhumano waa leexsan yahay aan leeha ninkii arkaas leeha wax kala madahaya haddii saasa fi ljuuga oo asmaada joogiisii oo khiyaam malu magacaabaaye oo ninkii dayaaye waaasle oo arkaaye waaasleha kale waa kala codsan yahay ama shawaaro uman yahay lasleeha waa kala madahaya waa joogaan ba leehay lama yasixa waa kama ansaxaayo qiyaamkaasi ma ansaxaayo ma ansaxaayo maxaa yeelay waajib asdaafin kaas oo bilaa cudrin ahaaday waajib laa buclaa cudri maxaa yeelay rogbidda waxay siinaysaa qiyaamkii jooga a magacay ka siibtay haloocnaantane leexashadane joogii oo toosnaanta ahay qiyaam yani magacay ka siibtay maxaa yeelay waxaas u dhawaadii rukuuc haddii rukuuc ku dhow yahay laakin haloocneen ama amar ajihi waa kaasa hadii iscushahay derbi waa ukuriyeysaa maca alkiraaha derbilaan xelaata camal waaye ama kuwa intaana jooga ascuskahaa si kale maujoogi karo macduur waaye ansaxaa maca alkiraaha waada waa ansaxaa hadii macduur yahay maba ah bisrikax waa dhamaatay kiraaha kiraaha waa dhamaatay haddii la qaadi waayo ama wax issukan yahay intaa kulli in lam yadif hadis uwaanin ma yiwaado intisaaban og ognaasha ma yimaado as ogno ma yimaado saal faqru ognaasha ma yimaado ognaasha ma yimaado wasaara waxaas naqli karaa kicin rukuucaya camalaad nahay fasaxiixu qolka fiyud fasaxiix qolka oo saxiixa ah annahu amarkay shaaniga yaqifu waa joogsahaa kadalika saas aad joogsahaa saas yaad joogsahaa wayaziidu waa ziyaadiyaa inxinaauhu ogmidiisii مصلga inaan hays waa ziyaadiya lirkuuc msallga rukuucisa ziyaadiya in qadara hadduu shibaado inxinaa ziyaadiya qadr imkaani le waayo ninka macnaha waxa waaye saa ilahay ku umida aslu kilqigiisa waa naqdi waas umi rognaasas umi waa buuxa ana ku aragn lagaasa iskale muwaatija abdubaa taasaa ilaah ku oominta amase jiraa gashi jiraa ka yeeshi oo moxonka ka gashay oo dhabarka gashiyaa kaloo jishay kaasmasiisi kujoogsa macduur waaye ilaahay siisu oomi waaye saas joogsa yaqifu kadalika inta waay <clears throat> maxaasuu bihaa waay kaas saas macdii maxaasuu bihaa si loo uumi macnaha ka rufuucin joogiisa ducadiisa waxaad mudaysaa nin raa nin rukuuc salaad umaleeyeysaa <clears throat> bishiyaa saa ka yeelay oo oo dhabarka ugaray amase saa ilaahay ku uumibe aslu khalqigiisaabe haycadiisaa ka raaki oo kalaas noqday rukuucsan oo kale dad badan aragni wallahi maxsuusan maayn dhalinyaraha ku jiraan oo saa iska yargo ma jira rukuuc bambu u dhinna maxaasuu <clears throat> bihaa waxaa leeyahay <clears throat> meeshaa iska joog haddii la yidhaha saas maxaa u heli ويزيد انحناءه لركوعه وسجوده امام نفسه ويزيد وزياديا انحناؤه رمديسي oo وزياديا واواي ويزيد وزياديا hadii saa loo uumay rukuuc waa ku dhow yahay bayn rukuuc amalaaba loo uumiye rukuuc sis rukuuca rukuuci qiyaama u noqday waxaa leeyahay yasiri waxaa ziyaada macnaha halis ahay asku daraa rogbanay rogbanaasha kale asku daraa rukuuca ah, markay rukuucaayo hadda ti ruku ti rogbanaashii hore waxay u tahay qiyaam ay u tahay rogbanaashadii wayzid ruku wayzidu incanaa waa ziyaadiyaaya imaas lirukuuci asu ziyaadiya rukuuci ajrigiisii rogbanaashida ziyaadiya walow yani amkanat sujuud ruku qiyaamkii duun rukuuci usuuroobi rukuuc aan ahayn iyo sujuudi waa kama usuurooda rukuuc qiyaam waa usuurooda walow amkana waxaa usuuruhu musalli waxaa usuuro alqiyaam waa usuur joog waa usuur taagnaan waa heli karaa laakiin rukuuc duun rukuuc rukuuc aan ahayn iyo sujuudi ma usuuro waayaan sujuudi rukuuc ma usuuro waayaan qaama waa istaagaa wafacalahumaa sujuud rukuuci sujuudkiina waa sameeca biqadri imkaanihi أصوبها انت أسوري وكرتو أسيوادو قدر كيدي أصوبها فالبين ما تنو كوتن سيدورة خواء وكوع مسوبي كرو سجود وكبري كاغا سوداده كلها كحرن جرى بدنا جرتا ورفوع كوديديس ورقنان كوديديس وحيا لا سوايا بقدر إمكانه أصوبها see waay manaha saana joogaa faatix markiis bogo suuradada dhameeyo saana soo dhaaa hadii yani hatane hadii ictidaay saana dhahaa hawrtiis iskusooba hadii magaciisa sujuudaayo saana soo dhahaa wa kujaraas isto sujuuda sidiisa duluuskii saana soo dhahaa bana sayteen ahay sidaas yani niyadiisi iyo ficilkii saas socdaa hada imkaanihi walau cajiza cala alqiyaami qiyaama dadka caajizo qaacada kayfa shaaa ma o barwaadiska joogaay waxaan sii raximah allahu tacaala ilaahay naxariiste radi allahu tacaala canhu waardaahu walow cajaza musaliga hadday caajizo xaalalqiyaami joog hadday iska caajizo qacada waa fadhiistaa seefa shaaca doono walow cajaza hadday caajizo musaligii waa can ilqiyaami joog istaag aad ka salaada yani makudunka faro joog makudun faro qaacida waa fadhiistaa keefa sidii oo shaan xadiidka ilaaqi maxaa xadiidku xadiidkii soo sheegna hor soo maray ijmaacna waa ku dhahay si isla fadhiisaa ilaaqi xadiida oo daliil ah sawaabkiisa waxba ka dhimsamaayo ninka joogkiisa dugti isku rabaab maxaa yeeleysa macduur waayo caadi macnaha hadda laamawado asl laamawado ama lajoogin oo lajoogmay cagsiga yani waa usuuraya keliya ma ahe macnaha haddii boogsado waxyaaba ku dhacaaya madax wareeras qaba waa dhacaa haddii boogsado halaag ascabsaa ama se duuna saaran yahay manawga ku dhaca amase xilxil boolas haba alanay koriyo kaadiyaa shubmaysaa kaadigiisaa badahaa aada usubmaysaa hadii fala isu dubto kaadiga maka submaahayso mihaal waa kuwa yani cajzin haasle mayne waa uwaawaayo keliya maaha waas ubaawaayo macnaha hadii soorsado ah waxyaabahaan oo halaa dhibkeenaya imaaha e dhibaa imaaha e dhibaas cabsaa ay soo saareen doontaas ka dhacaa maayadku e maashoha amase waxaas qabaa salisil boolas qabaa adjoogsadokaas shubmaysaa asoo shubmaysaa naag dhiig abto waay mastaxaadsaasoo kale joogsato maaha zaadka ugu baxa ama kamashaqa daraas lacabtaa ama madaxa wareera si doonta saarna macnaha imaam xarameyn waxaas doorto waa caji waxaasu badii ninka inaa mashaqa ay soo gaaraysa mashaqadaas oo khushuuca katagihayso oo katagihayso khushuuc dhan ka bixihayso calaa kuli xaal madhabka waxawaaye culamada ay ka tageen waxawaaye asliha imaam nawowi majmuuciisa kuhuri lamada kalaamaas kulliga asliha rooda kalaamkiisa iyo majmuuc rooda kaasaa inta intaas ahaa rooda imaam kana ahayd yani inaa mashaq soo gaarayso mashaqadaasoo ka khushuuc yani caziga majmuuca idhaab lkhushuuc iyo soo mashaq majmuuci rooba lamada kooban lamada dhinacan saasaa loo qaba markaas walaakin iftiraasuhu ma aho waftiraasuhu walaakin iftiraasuhu gobrosediisii wa afdalu fadli badan min salaat buucihi afartiisi ximan asku fadhiisto ka fadli badan afar afartiisi ximan asku fadhiisto ka fadli badan hore waxaa isdhahi jir da maxaa dhahaa afar geesood asku fadhiisto haddii tirsid afar geesood lagu fadhiisto la yiraa aa kumanay afar geesood in salaad afar geesoodkiisii asba dhiisto taasaa ka badan taas laakin waxaa la wadaa laqatalcayn mitarabuucii afartiis ximan asku fadhiista waxaa ka badan goglashadiisaa ka badan iftiraashuhu goglashadiisii iftiraashu musalii ninka dukahaayo goglashdiisii waa afdalu fadi badan min tarabuucihii afartiisi ximan kufadhiisasadoodii afartiisi ximan kufadhiisasadoodii ujeeda afrani o fariisaataan maclag maxay taqriban saa tirahayd kad cadbada qofka waa iska hilaahin gees male maxay inkasaan waaye afrkagees meela uwan ujeedo aki afrgeesad yiraa afrgeesna misaalkaan oo dhisan iskeesan oo dhisan marka afrgees uga macneeyo so macnahaas kala maqnaa maxaa yeele hadii farka kaa ukadhisatid inta dambe waa dhiban tahay intana waxaysaa lama laba mogta lama geesi soo baxay yani ka uwan waa kan ee kala go-aal hiraa afartiisa xubnood waa dhiiska hiraa afartiiskuadhiisasaboodi waa ka fadli badan yahay maxaa yel afraas fadhiisay lamadaa majir iyo lamadaa ada markaasano aan ku fadhinaa hadda lamada majir waa kufadhisaa iyo lamada ada lamada afarta kika tiraa waa laga soo guudi banaa afar geesood u badan yihiin laakin luqatul carab waxay fadhiisaya dalraaco afartiisi xibnood ku fadhiisihoodii saasay min tarabuci waa ka fadli badan manaan qabano mawad iyo xeelkaas tarbi ay doorteen kaga waxaa la nacay aliqaau aliqaau waxaa la nacay hurufre waxaa la nacay aliqaau جلسة الإقعاء على معي فبجاريت فبجاريتي فبيس سبيسي على معي لو فبيسو رئة فبجاريت لو فبيس على معي معايا فبجاريت فأن ينزل لو فبيسو على وركيه على وركيه لبدي سن كركوب فبيسو naasiban xaal asihaya soo oogaayo rukbatayhi ninka dukhaayo lamadii jilib ninka jaaliska ah lamadii jilib soo yani oogaayo yukrahu waxaa la nacay waxaa la nacay liqcaal fadbaa warala nacay maxaa waa fadbaada wadalika mihaal waxa waaye bian yajlisa inuu fadhiisto inuu fadhiisto calaa warikayhi lamadiisi nigsimood isku fadhiisto maxaa yeelay lamada sin lamada fkdiga asr u yihiin lamada fkdi iyo lamada cajar ayuu tawog yahay asr u yihiin naasiban xaalati koo taagaayo rugbateyhi lamadiisa jirbood rugbat lmusali maxaa loo wadaa dalika miaalka maxaa waaye lamadiisa bari yaas u kuxijihaa mees fadhiyo meeska sikaaha kuxijihaa lamadiisii arjiron lamadiina cajarna waa ooga iyo lamadiisa majin minka aay camal es taas waa la nacay laakin intaan kiraahadan waaawaaye lakin salaad bajiro salaad bakatuhoysa ama غeyr salaad waa banaan tahay mad ma mad qofka oo inta kadib ay salaad waa fadhiisaa ibaa loo fadhiisaa dabaasee fadhiistaa wa taasay fadhiista inaad meelka kugu tahay xaalo fadhiistaa way bara faqdamaa jamaa ilaa taraaluha sugahaa keliya ala kiraahi ala siigi dhib gala eh ima inti kale bastoodi macduurka waa lagu cudraa usna ثم بعد حدثاء وأكيه مهو rabu waaan shee sheegi lahay rab waa soo ogaatayn waa laogaa waa laogaay wai salaada markii loo jiraayo waba ama salaada markii laga baxo acdaadka oo magaciisi oo salaada kumihaasa salaad waxay ahayn a ku baxay salaada waay ahayn ica malaka ica ma la ma aha ayrkiis oo waxyaal keefyaal kuwa fadhiisaa jiraan maha ilaa yani waxay adi oo yani waxaa la diidaa waxyaabaha kaleete oo hadii fadhiisaka lagu nacaayo ruuxa fidiskeedii taas oo kale dadka dhibtoo haayaan ida kulli ba muslimka u banaana waxay dadka dhibaayo sikisaki ku dhibtoo haay ad fadhiisaka oo dadka dhacaa ad fadhiisaka taas ilaahay ama waxyaabihii kaleete kulli waxa zeyrku waa banan yahay dadka barkoodi tabaluk maaho yani ay ictiqaadhayaan yani sinta inay cajaka tahay marka taswiirkeedi mas'aladani qayb qalad badan waa ishkaal geliyaa alaa kuli xaal maxaa yeelay fakdiga waxaas ku xigaa jilibkaas ku xigaa waxaa ka koreeya jilibkani sinta waxaa ka koreeya sintan yani aligeedaad koreysaa ilya alya ayaan ilya waa jamcin ayaan lamada diro ilya waxyaala badan inta mm-hmm. baridaa liraa calaa kuli xaal daahir sheekh kalaamkiisi waxaa ku jiraa tasamux waxaa ku jiraa mm. warark alyada inay keli ahaadan ma ah sidii qaamuus alsaxbi waxaa waaye waxaas u xisaaban yahay madinaha iyo sinta dhexdoodii werig waaa layihahaa yani ajarka fi kore adigana waaa layihahaa beri baa layihahaa waxaa loo jamciyaa binajirsa calaa walkeehi asbufakdeehi ala wada yani lamada ajar warki markii layaa suraiqaaw warkeehi asbufakdeehi waa waxa yani lamada beri ka koobi asalkua hamzado la kordhayo alyat shaati hadii dira hamzada ku dhawaa duul dambe ilya i dhahaayaan waa hoos dhawaayan laakiin mala hoos dhawo laya mala dhahaayo alyaad ma lagu jamciyo ilyaad waa lagu jamciyaa sajda sajdaa dira ilyaad waa lagu jamciyaa inta waay kairi hmm. ilyaan waaya ilyaanka calaa geyri qiyaas saas hmm. ninka hadis waay naxwaha lagu soo sheegin macnaha ma dhahaayaan ama maxaa soo xaasir adana wanxani ma aho waa rugmaa murukuucigi rukuuciisi waa u rugmaa waa u rugmaa meel as rugmaa tuxaadii ay qaabilayso jabhatuhu musaliga sariirtiisii maa jaha ay qaabilayso maa mooda ay qaabilayso oo qudaamir kafeynihii lamadijir hatooba ahaado rmxani waa rugmaa rukuuci rukuuci waa rugmaa baxaysu meel oo saxaadi waxay qaabilayso gabahti gabahdiisi maa makaan ay qaabilayso maada makaan kuri oo qudaama gabahti rukbateey musaliga kusahiisi hortooda walakmalu waxa waaye kan aashada badan waxa waaye waxa waaye yani inaa rug jabhadiisi ay qaabisho mawdaca sujuudihi antuxaadiya inay qaadisho mawdaca sujuudihi musaliga ma isku sujuudaayo inay qaadisho uma cajaza haddaw caajizo sallaa waa dugtaa an yan mao hadis caajizo can lquucid asa caajizo sallaa waa dukadaali janbihi layman dhinaciisa midig asu dugtaa bijanbihi laamta macnaa calaa waay calaa janbihi layman asu dugtaa bijanbihi layman macnaa calaa janbihi layman asu dugtaa in cajaz caajizo salii waa dugtaa mustaliyan aal fasallaa waa dugtaa mustaliyan xaalas yahay walqaadiri waxaa u banaan atanafuru suno kaleshaa u banaan qaacidan xaalas yahay banaan wakada waxaa lamida murjican xaalas yahay walqaadiri n aji adaa fasallaa waa dugtaa mustaliyan xaalas yahay walqaadiri waxaa u banaan والqاadir وaxa u banaan التنفl sunafalshaa u banaan sunafalshaa u banaan qاacidan aa sunafasho وkda مضaجعan في الأصح intaan yani sheekh imaam nawowi waxyaalaha uu qabtay craabka xagaadii mar waxla kare cusne ta'diil looga ninki magdhahi karna gardarayn wadaaye laakiin craabka xaggeedii asi kala ah maxaa ku jiraa maxaa waaye eedaab iyo haasta maxaa waaye ballaa qaacidan hadda maxay noqotay wakada wayd cadafmada kadaa kada mudtajican wakaas daharkiisa waxa waaye inaa yani ay ku cadfan tahay yani macduuf inay tahay wakadaa mudtajican kadaa wawdaas macduufaka waa lagu cadfo agga lagu cadfo waaya fasliyaa galay caadifki iyo macduufka dhexdooda fasli galane oona jaa-izin waayo wax banaan ma aha aadabi macbuuf dhaxdoodi wax asbax galo xaggiisi ma ma banaana laakin ma waxaa kaxadsan mubtada kaxadsan oo muahara macnaha waxaa laleeyaha markaasi wakada lamalba banaan lama shay in la dasto wakada alxukmu walxukmu xukunkii kadaa saas oo kala waayo xaal ay tahay inaas yani asoo joog jiedka dhigtana waa u banaan tahay walilqaadiri waxaa banaan an yani atanafulu bqaacidan iyo wakadaa waxaa banaan atanafulu inaad ku nafasho alxukmu xuunka oo yani oo magaciisii xuunkii waawaad alxukmu xuunkada taasoo kala leedahay mudajacan haala seexku dadki xoojiifo tanafulu mudajacan tanafulu mudajacan ma tanaful nafteeda lasoo qadaro ama se yani law taraful lwalaa inta maxaa yeelay inta minhaajka usoo aroorta oo kadaasa kamid lex waayo darkoodii kulligoodii waxay yimaadeen yani mabacda marfuuc inay yimaadeen kolgoy bacdigiisa hameeyeen lex makaan waayo saafi jamaaca wakada jamaacat fi lasaxi bihi xalaala markay wakada xuluulan xulunkaas gashaa wakada lxukm leedahay dhankaas waayo وkala cumuula iyo xalaada meeshe وajalan waxaa lamid kada kaylan manhajka yani waxaa loo dhex hadii yani carabiga la saadin atafaqto macnaha sidii laxni gaboobine lani oo gaboobin weligiis la yani gaboobi aa badan aan labana lani gaboobin weligiis la toosaayo adadkiisaas fadaalulan ilaa daari jaarihi duunaan kala aymaan dhaafka meesheedi wahadaa daahiran almadhabi minhaasa ku imaa duunaan waantaan kulli mahad luga darkiyaa laga daraa badanaa waa warma allan afiyo saasaan kuwada maxaan kuwadanaa allan afiyo kabacdi hadda maxaan joognaa in xamiil rukuuc la istixaabi jabatuhu ano dhaman kasto fahim مشغول عنها كذلك سبحان الله إن شاء الله وإحنا